bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wbihi nastaciinu cala umuuri dunya waddiin wsali allahuma cala nabiyina wmowlaana muxamedi sala allahu alayhi wasalam alqawaacid alarbaca ama arbaca qawaacid oo iska leeyahay alimaam muxamed ibni cabdilwahaab ayaynu rabnaa caawa inaanu halkan ku buquujinno risaalada waxaa si gooniya u soo codsaday qaybta onlaynka ardada wax ka barata ayaa kitaabtii mustawaha koowaad ahaaba ugu jiray marka waa ka maqnaa waxay codsadeen marka in loo duubo oo isagoo maqal iyo muuqaala loo soo gudbiyo waxaan rabnaa insha allah ilaahay idankii wuxuu ilaahay naga garansiiyey risaalada inaynu halkan ku akhrino maraakiisteenna hoose ayaa lagu xifdiyaa laakiin waa kitaab weyn oo caqiide ah oo ay waajib tahay qof walba inuu xifdisiiyo ilmihiisa iyo islaantiisa iyo xaafaddiisa iyo dadkiisa si uu si fiican ugu noqdo baaric towxiidka iyo allah subxaana wa tacaala inaan waxba lala wadaajinin as'al allaha alkariima <clears throat> bismi illaahi araxmaan araxiim as'al allaha alkariima raba alcarshi alcadiim an yatawallaaka fi addunya waalaakhirati wa an yajcalaka mubaarakan aynamaa kunta wa an yajcalaka miman idaa ucطiya shakara waida btuliya sabra waida adnama istakfara faina haa'ulaa'i athalaatha cunwaanu sacaadati wuxuu yihi sheekhu raximah allahu tacaala as'al allah allah waxaan weydiisanayaa allihii alkariima ee gobta ahaa ee wanaagsanaa rabalcarshi alcadiimi ahaa koolkooliyaha iyo barbaaryaha ahaa carshiga weynanka badanna u saaxiibka ahaa acdamu makhluuqaati illaahi weeye carshigu ye an yatawallaaka fi dunya walaakhira an yatawallaaka inuu umuurahaagii iyo arrinkaaga tawaliyo gacanta ku qabto ayuha saa'il buu sheekhu ka wadaa raximahu allahu tacaala an yatawallaaka inuu ku ilaaliyo gacanta ku qabto ku hago ku barbaariyo xumaantana kaa ilaaliya rabbi subxaanahu wa tacaala waddada saxdaha iyo jidka saxda ahana uu kugu hanuuniyo fi dunyaa adduunyada intii ka ah iyo walaakhirati aakhira intii ka ah iyo wa an yajcalaka inuu kaa yeelo mubaarakan mid barakaysan oo laga faa'iido waxna faa'iida khayrkana u janjeera sharkana dhinac ka ah aynamaa meel alla meeshii kunta aad ahaatid wa an yajcalaka inuu kaa yeelo miman duul idaa ucdiya haddii la siiyo xagga ilaahay laga deeqo ama xag bini'aadanba wax sandareeraha uu ka helo asagoon toogsaninoon gamcaha horsaninon baryin shakara ka shukriya lain shakartum la asiidannakum walain kafartum ina cadaabii la shadiid cajaban liamri lmu'min ina amrahu kulahu lahu khayr in asaabahu saraa shakara fakaana khayran lah waxaa la yaab loo mucjizo ah oo cajaban ah liamri lmu'min ina amrahu kulahu lahu khayr in asaabahu saraa shakar barwaaqo badhaadho khayr faa'iidaha hadduu hela wuu shukrin alxamdulilahi buu dhihi xamdigana asalahaan waxaa la yidhaahdaa wuxuu kuu ilaalinayaa xamdigu waxaad haysatid waxa kaloo kaa maqanna wuu kuu soo ugaadhay qaydulmafquud waxa kaa maqanna wuu kuu soo ugaadhay aa waqtidaa'an bishaakiriin waxaadna ku dayan dadka shaakiriinta ahaa yaa ilaahay subxaana wa tacaala waa yaqaanaa addoomihiisa kuwa shukriya wa qaliilu min cibaadiya ashakuur ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah faman xaja albeyta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima waman tatawaca khayran faina allaha shaakirun caliim ilaahay subxaana wa tacaala baa shaakira waidabtuliya sabarana waa maxay in asaabatu saraa shakara wain asaabatu daraa sabara fa kaana khayran lah ibtulya ibtilaaga asalahaan waxaa la yidhaahdaa in allaha idaa axabba cabdahu ibtalaah addoonkiisa rabbi hadduu jeclaado wuu ibtileeyaa wuu mashaqeeyaa maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiida min atayib wey addoommaha lagu kala saaraa soomaalida waxay isku qaldaan laba shay alibtilaa waalcuquuba ilmuhu hadday kaa dhintaanoo dhibaata kugu timaado waninkan xaggee laga haysta oo laga habaaran bay kudhihi kudhihi mahayaan waa imtixaan ilaahay baa ku socdoo hadduu ku guulaystana jannuu leeyahay idaa radiya falahu ridaa in radiya falahu ridaa wain sakhada falahu sukht haloo cadhoon waidaa adnaba istakfara wain asaabathu daraa sabra fakaana khayran lah waidaa adnaba istakfara hadduu dembi ka dhacana ilaahay istikfaar weydiista subxaana wa tacaala ya wamaa kunna mucadabiina xataa waxaan ujeedaa wamaa kaana wahum yastakfiruun soomahayn aayadda qur-aankahayd ilaahay subxaana wa tacaala cadaabka ila waxyaala lagaga badbaada maxaa ka mid ah istikfaarta iyo alla unoqodka iyo inaad ilahay dambidhaaf weydiisatid fa inna haaulaa'i alaaa arrimaha saddexdee lasoo sheegay saddexdaa rukni ee lasoo sheegay cinwaanu sacaadati weeye sacaadada cinwaankeedii weeye iclam ogow buuhi arshadaka allaahu allaha kugu hago ha kugu hanuuniyo foodda ha kuu saaroo wejigaaga ha qaabilsiiyo oo ha kugu ilhaamiye weeye allaha miduu ordayo u socdaalayo u socdun allaha kaa yeelo litaacatihi daacadiisa iyo dhowaanshihiisa anna alxaqiiqata midda dhabtahi millata ibraahiima weeye kaa'inatun millata ibraahiima taasoo waxaa weeye diintii nebi ibraahiima anna alxanafiyata mise anna alxaqiiqata weeye anna alxanafiyata dhahad maad iga qabataan anna alxanafiyata midda toosan ee baatilka ka iilatay ee khayrka iyo toosnaanta iyo manhajka saxiixa ilaahay xaggiisa ka yimid u iilatay ee raacday kaa'inatun millata ibraahiima ayay ahaatay wey ama taasoo ku sugan millata ibraahiima nebiyullaahi ibraahiim diintiisii toosnayd iyo milladiisii ku sugan xanafiyada diintii nebi ibraahim laga soo gaadhay ee toosanee wanaagsan hee an tacbud allaha ilaah inaad caabudo weeye mukhlisan xaala kownika aad u khaalis yeelaysad u badhaxtiraysa lahu isaga addiina diinka kamaa sida qaala tacaala ilaahay uu yidhi wamaa khalaqtu ljinna jinka maanan abuuranin iyo walinsa insa insigaba ilaa liyacbuduuni inay aniga ee caabudaan ay liyacrifuuna ay gartaan mooye adduunka ma ujeedka laga leeya waa maxay alaa lahu alkhalqu walamru fatabaaraka allahu rabb wamaa khalaqtu ljinna walinsa ilaa liyacbuduun oo ilaahay subxaana wa tacaala waa ka aayad qur-aana ku leh wamaa umiruu walxaal bay kala tageen maa umiruu aan la farin yaa ilaa liyacbudu liyacbudullaaha ilaahay inay caabudaan mooye wax kale aan la farin mukhlisiina iyagoo u badhaxtiri lowsiga addiina diinka xunafaa'a xanafiyadu waa taa wey xunafaa'a xaqa raacaya oo baadilka ka leexanaya wa yuqiimu salaata wa yu'tu zakaa bixinayaa hee salaadana toosinaya zakadana bixinaya wadaalika arrinkaas addiinu alqayimo diinta toosnaanteedu waa maxay waaba taasba diin toosnaanteed haddaad aragtid qudha taas weeye waayahay wamaa khalaqtu ljinna jinka maanaan khalqin oo maanaan adduunka keenin iyo walinsa insigan labada indhood leh ilaa liyacbuduuni mooye faidaa carafta haddaad garatay buu kuri anna allaaha alle khalaqaka inuu kuu abuuray licibaadatihi u cibaadaysigiisa iyo isaga caabudidiisa faclam ogow buuhi anna alcibaadata cibaadada hee laa tusammaa lama yidhaahdo cibaadatan ilaa maca tawxiid haddaynan alla keliyeelid wadanin oyna tawxiid iyo ilaahay in loo keliyeelo cibaadadu keligii la caabudo oo asaga wax laga doonoo laga rajeeyo oo laga baryo asaga keliya lagu tirsana aysan jirin hadda maxay cibaado ka tahay kamaa sida anna salaata salaada laa tusamaa salaatan ilaa maca ahaarati sida salaadba aan salaadba loo odhan karinba magaca salaadeed waa la siin karaa laakiin salaadba lama odhan karo goorma ilaa maca tahaarati inayba tahaaro wadata mooyaan salaad bilaa weysaa ninkii tukada ka war salaadiisu hee ansixi maysa soo maaha ilaahay qof u shirig yeelaya oo haddana dhahaya waan ku caabuday iyaaka nacbudu iyaaka nastaciin waxba kama jira hadalkiis markaa yadaa faidaa dakhala hadduu galo ashirku shirkigu filcibaadati cibaadadii hadduu galo fasadat way fasaaday kalxadai ka mili lxadai wey waa sida xadakii oo kaleeto wey sida xadadka oo kale unbay noqon hee xadadkaasoo kalxadai weeye idaa dakhala fi ahaaratine yanii faidaa dakhala ashirku fi lcibaadati fasadat kalxadai idaa dakhala fi ahaara dahaarada aad weyse qaadatay hadday dhuusa kaa timaado ama aad suuleega shood saxarootid ama aad kaadid maa kharaja min axadi sabiileyn wax ka soo baxa ama waxa weeye waxyaalihii butlaanu salaadka ahayoo dhan ee dahaaradu weysadu ku jabaysoo dhan haddaad la timaadid sida aad weysadii mar labaad inaad soo cusboonaysiiso mooyaene aadan salaad u tukan karaynin ayaa ilaahay subxaana wa tacaala qofka u sharig yeelaa marnaba aysan suurtagal ka ahayn inuu hee ilaahay u cibaadaysto subxaana wa tacaala haddaba dhegayso war kale aan kuu sheegayahay oo la yaab leh fa idaa carafta haddaad ogaatay buu ku yidhi ood garatay anna shirka shirkigu idaa khaalada alcibaadata cibaadada alla hadduu dheeho afsada inuu fasahaadinayo ahaa cibaadada oo wa axbata weliba uu burinayo alcamala camalka oo wasaara uu ahaanaya saaxiibu saaxiibkii min alkhaalidiina kuwa ku waaraya fi naari naarta carafta waxaad ogaatay buuhi anna ahama shay anna ahama maa shay midka ugu ahmiyad badan ee ugu khatarsan ee ugu ihtimaamsiin badan calayka dushaada huwa maaguba inuu yahay macrifatu daalika ilaahay subxaana wa tacaala keligii garashadiisa inuu yahay ilaahay keligii in la waxido inay tahay oo laga ilaaliya waxa kale lacala allaaha wuxuu allaa yacnii maaragtay arrinka haddaad adigu ku dadaashid ood ihtimaam siisid wey haddaad adigu ihtimaam siisid oo aad adigu shirkiga ka carartid ood iska ilaalisid waxyaalahaas hee waxaa ilaahna uu xaqiiqo ku yahay an yukhallisaka inuu kaa badbaadiya min haadihi ashabakati shabakada khatarta cankabuutiyada shirkiga inuu ilaahay kaa badbaadiyo ayuu ilaahay xaqiiqa ku yahay subxana watacaala waxaa suurowda inuu ilaahay kaa badbaadiyo subxana watacaala wa hiya iyadu shabakadaasna ashirku weeye billaahi alladii kaasoo qaala u yidhi allaahu alla tacaala saraya fiihi fii shaniha in allaha ilaahay laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi an yushraka in la wadaajiyo bihi allah subxaana watacaala ina ilaahay wax lala wadaajiyo bihi maagaba alla mash ma dhaafo wayakfiru waa dhaafaa maa duuna daalika intaa wixii ka soo hadhay liman yashaa qofkii doona maxaa laga wadaa liman yashaa qofkii towba la yimaado wey dembiga weyne towba u baahan yahay towbadu saddex shardi bay leedahay riyaadka awalkiisa ku taallaaha ilaa awal baro watuuba ila allahi jamiican ayuha almu'minuuna lacalakum tuflixuun wadaalika arrinkaas bimacrifati arbaci qawaacida wey dakarahu allahu tacaala fii kitaabihi alqaacidatu luulaa waxaa weeye afar qaacidaan caawa halka ku baranaynaa oo sheekhu inoo eh, ina baray allaha barakeeye alqaacidatu aluulaa ta koowaad waxaa weeye an taclama inaad ogaatid ood baratid anna alkufaara gaaladu alladiina kuwaasoo qaatalahum ula la dagaalamay aladiina kuwaasoo qaatalahum ula dagaalamay rasul sal slam muqiruuna biana allaha tacaala huwa alkhaaliqu almudabiru qaatalahum uu la dagaalamay rasuululahi rasuulka sal ly slam nimanku nebi maxamed jihaadka la galay ee ay isbaabi'iyeen ee beder ku bilowday ee uxud lahaa ee caalamkoo dhan yani maaragtay asxaabtii jihaadkii sii waday ilaa yoomina haada wuu socdaaye muqiruuna kuwa qiraya weeye oo si fiican u rumaysan cafwan raalli ahaada nimanka gaalada kufaar quraysh baa horta loo jeedaa an taclama alqaacidat luulaa an taclama inaad ogaatid wey ana alkufaara aladiina qaatalahum rasul l slam hee muqiruuna kuwa qiraya bay ahaayeen oo ogoo yaqaana bianna allaaha alle tacaalaa sarreeya huwa alle alkhaaliqu inuu yahay almudabbiru alaa lahu alkhalqu walamru soo maaha huwa alkhallaaqu alcadiim soo maaha alla inuu yahay midka koomkanoo dhan khalqay adduunka waxa ku nool een aragno waa khaaliq iyo makhluuq waxa dhexeeyaa ma jiro imaa khaaliq wa imaa makhluuq kullu makhluuqin khalaqahu llah ilahay baa abuuray subxaana wa tacaala almudabbiru inuu yahayoo koomkan asagu asdaadaro asaguu kala wado laa ta'khuduu sinatun walaa nawm mudabbiru layaali walayaam wa musarifi shuhuuri walacwaam almutafarid bilcadamati walbaqaa'i wadawaam almutanazic can alnaqaa'isi wa mushaabahat alanaam alxamdu lilah aladii biquwatihi tawabu riyaaxu wa tasiiru alghamaam yani maaragtay rabbi subxaanahu wa tacaala inuu yahay wa anna daalika arrinkaas waxaa kugu daliila wa anna daalika arrinka ah oo inay muqiriin ku yihiin bianna allaha tacaala huwa alkhaaliqu almudabbiru xagga sare inuu ka soo maamulo xagga hoose u soo maamulo asaga laa yus'alu camaa yafcal caalamka siduu raba asagu ka yeelayo rabbi subxaana wa tacaala cid laleh oo la maamushana aysan jirin wa anna daalika arrinka asagaa ogaanshahay og yihiin iyo qiritaanka ay qirayaan lam yudkhilhum sabab uguma noqonin inay soo galaan fil islaami islaamka islaamka inay muslimiin noqdaan oo islaam noqdaan oo diinta islaamka qaataan horta islaam waxaa la yidhahdaa inagu islaam ma nihina muslimiin baana muslimiin waa hogaansanayaal wey maxay hogaansanayen alislaam ina diina cind allahi alislaam waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa fi lakhirati min alkhaasiriin wadaliilu qowluhu tacaala kalaamka ilaahay baa ina tusaya qul waxaa tidhaa maxamedow man waa kuma kaasoo yarsuqukum idinka arsaaqa min asamaai xagga sare iyo wal ardi dhulalka amman yacnihii allaha midka xagga sare iyo xagga hoose iyo meel walba idinka arsaaqaayi waayo man yarsuqukum min asamaa'i walard meel walbau risqi idinka yimaado hadduu xagga hoose noqdo haddii xagga kore noqdoba yaa waayo amman waa kuma yamliku milkiya oo waxa weeye asaga dhanba yacnii cidduu raba wax walba siiya cidduu rabana u diida assamca maqalkiya wal absaara aragga waman waa kuma yukhriju midka saara alxaya ka dhintay min almayiti midka dhintay ka soo saara wa yukhriju saara almayita min alxay waman waa kuma yudabbiru maamula alamra umuuraha iyo arrimaha fa sayaquuluuna waxay odhanayaan allaahu ilaahay weeye haddaba waxaa lagu yidhi hadday saa tahay ood og tihiin inta aan soo sheegnay oo dhan faqol waxaad tidhahdaa afalaa tattaquun war miyaydaan ilaahay ka cabsanayn marka ilaahay maad rumaysaan ood raacdaan ood maaragtay addoomma u noqotaan waa daliil waadixa weeye wayna ogyihin saasay odhanayaan alqaacidatu thaaniya hada wabilahi towfiiq wsali allahuma cla nabiyina wmowlana muxamedi sala allahu alayh wasalam